alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati albaqara aayadda boqol iyo sagaashan iyo lix laqbadii hore waa laqbaynay macna ahaan macnaha guudna waa sharaxnay laqbada labaad oo tafsiirka jalaalaynka aynu la akhriyayno ayaynu laqbaynaynaa allah waxau yidhi waatimu alxaja waalcumrata lilaah waatimuu dhammaystira alxaja xajka iyo waalcumrata cumradaba lilaahi ay liajli illaah ilaahay dartii u dhammaystira tafaasiir saddexaa lagu fasiray mid waa sida jalaalaynkuba ku fasiraayo adduuhumaa bixuquuqihimaa yacni gudta xajka iyo cumradaba xuquuqdooda xaalay ku dheehan yihiin gudta calaa haada waxay noqonaysaa xajka iyo cumrada in la amraayo oo aayadda lagu amray in xaj iyo cumro lala kaalayo oo la sameeyo oo aayaddu markaa kuma gaar ahaa xajka marka la gudagalo in la dhammaystiro in la amraayo calaa haada ee waxay noqonaysaa in xajka iyo cumradaba aayadda lagu amray calaa haada waxayna noqonaysaa in lagu waajibiyey aayaddan laakiin sidaas culammada badankoodu may marin jumhuurku waxay mareen in ay tahay amrun bilitmaam sida dalaalada lafdigaba ka muuqata tafsiirka labaad waxa weeyaan waa tafsiir laga soo wariyey saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen wa atimu alxaja waalcumrata itmaamuhumaa an tuxrima min duwaylati ahlik dhammaystirka xajkiiyo cumrada la dhammaystiraya waxa weeye gurigaaga guriga ehelkaaga inaad ka soo ixraamato an tuxrima min duwayrati ahlik duwayra wa tashiiru daar marka guriga yare ehelkaaga inaad ka soo ixraamato oo halkaa xajka iyo cumradaba uga soo kicitiinto ayaa markaa calaa haada la amraya taana tafsiirkeeda waxaa laga tilmaamayaa laba siyood baa loo fasiray horta xadiisnimo waa loo soo wariyay laakiin xadiis sidaa sheegaya ma asixin oo ma sugna wakadaa aahaarta saxaabada laga sheegaya laftoodu waxay u badan tahay inaynay asixin yacni ayay u badan tahay hadday sugnaato maxaa looga jeedaa bacdu ahli ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa xajka iyo cumrada inaad ka ixraamato ka soo xidhato yacni gurigaaga aad ka soo xidhato taana ishkaal baa soo arooraya ishkaalkaasi waxau yahay haddii gurigu ka sokeeyo miiqaadka ishkaal ma leh waman kaana duunahunna fa mahalluhu min ahlihi aw kama qaal laakiin hadduu mawaaqiiddii ka dambeeyo ka shisheeyo dee sunnadii way khilaafsantahay in guriga laga soo xidho saas aawadeed bay a'immadu markaa qaarkood ay inkaar ku sameeyeen cidda tidhi masjidka rasuulka sala allahu alayh wasalam baan ka ixraamanayaa oo xajka ka xidhanaya imaam maalik oo kale nin buu aada ugu inkiray intuu yidhi waxa weeye masjidka rasuulka sala allahu alayh wasalam ee madiine ku sugan baan ka ixraamanayaa ayuu yidhi marka ha samaynin laa tafcal dalik innii akhaafu calayka alfitna waxaan kaaga baqayaa fitna markaasu waa ayu fitna oo fitnada meesha jirta maxay tahay inama hiya amyaalun asiiduha waa maylal aan badnayn aan kordhinaaye fitnada markaysa markaa ku sugani maxay tahay markaasuu yidhi oo fitnada ka weyni maxay tahay inaad markaa waxa weeye aad eh, u malayso ama isu qabto inaad u dheeraysay fadiilo nebigu ka gaabiyey inaad sidaa u malaysaa dee fitnada ka weyni maxay tahay fitno weeye marka waa in meeshuu nebigu ka exraamtay laga exraamtaa oon wax kale lagu darin oo lagu ziyaadin waa yahay haddaba bacdu ahlicilmi ba waxay u fasireen an tuxrima min duwayrati ahlik sida daahirkeeda loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa marka hore gurigaaga markaad ka soo baxaysay qasad inaad xajido ama cumraysato waa inaad kaga soo baxday adigoo miiqaadkaba ka exraamanaya culamada qaar baa sidaa u tawjiihiyey oo sidaa markaa u fasiray oo wax markii dambe kugu dhashay yacni inay noqoto waxaa ka kamaal badan qasadkaagu inuu horreeyey oo gurigiiba aad uga soo baxday adoo qasadkaa yacni u soo baxay walow miiqaadkaba ka exraamo waa yahay tafsiirka saddexaad waxa weeyaan in la yidhaha wa atimmu alxaja waalcumrata lilaah dhammaystira xajkiiyo cumrada oo haddaad gudagashaan oo ixraamataan yacni ha ka tegin ee dhammaystiroo kaamil yeela oo iyagoo dhammaystira la kaalaya calaa haada waa sida jumhuurka ku tageen waana siday ka qaateen ana alxaja waalcumrata yalzamaani bishuruuc in xajka iyo cumrada mid walba gudagalka ku waajibaayo walow horeba ha u xajiye hadduu sunno yahay sunnahooda la gudagalay wuxuu noqonayaa mid waajib oo faraluu noqonayaa waayo ilaahay baa itmaamka amray tafsiirkaasaana arjaxa ibnu kasiirkuna wuxuu odhanayaa marka waxa weeye soo naqliyey cidda markaa sidaa ku fasirtay qaarkood daahiru siyaaqi ikmaalu afcaalihima bacda shuruuci fiihima yacni markaa daahirka siyaaqa sida ka muuqataa waxa weeyaan waa in ficiladooda la dhammaystiraayo xajkiiyo cumrada marka la gudagalo dabadeed yacni markaa saxaabadii qaarkoodna sidaa waa laga soo wariyeye markaa qaar kaleba adduuhumaa bixuquuqihima waa tafsiirkii kale marjuuxa weeyaane waxaad gudataan xajkiiyo cumrada xaalay xuquuqdooda ku dheehan yihiin fain uxsirtum haddii laydiin diido munictum laydiin diido can itmaamihima inaad dhammaystirtaan xajkiiyo cumrada bicaduwin ay bisaabi caduwin cadow sababtii laydinku diido cadowgu idiin diido inaad xajkii ama cumradii dhammaystirtaan oo halkaa inaad dhaaftaan laydiin diido fama staysara min alhadyi ay fa calaykum korkiinna waxa ku sugan mastaysara wixii fududaada tayasara fududaada oo min alhadi hadyi ah calaykumta xagga dambe uu mariyey waxay muqadar noqonaysaa fa calaykum mastaysara maa tayasara min alhadyi korkiinnay ku suganto waa ku waajibtay wixii fududaada oo idiin sahlanaado oo ah ayaa korkiinna ku waajibo ku sugan wa huwa shaatun hadyigaa waajibka ahina waxa weeye waa neef adhiya weeye waxa kaloo bannaan tulud geela ama marka waxa weeye sac in toddoba qof lagu wadaagaana waa bannaan tahay oo waxay ka dhigan tahay mid waliba inuu hadigii la yimi walaa taxliquu ha xiirina ru'uusakum madaxyadiinna ha xiirinoo bimacnaa timaha madixiinna ha xiirina ay laa tataxallaluu kinaayo waxay ka tahay ha xalaaloobina kinaayadana waxaa loo isticmaalaa waa marka hadalkii waxna la sheego yacnii inta kalena ruux inuu dhammaystirto iska garto laga rabo marka haddii la xalaaloobo timaha waa la xiiraya walaa taxliquuhaa xiirina ru'uusakum madaxyadiinna ay laa tataxallaluuhaa xalaaloobina kinaaya cani taxalluli inay tahay ayuu tilmaamayaa xataa yabluqa alhadyu ilaa hadyigu uu gaadhayo almadkuuru hadyigaa la soo sheegay maxillahu meeshay xalaasha tahay in lagu gowraco ay xaysu dabxuhu meeshay xalaal tahay in lagu gowraco ilaa intuu gaadhaayo marka ixsaar dhaco loo diiday xajkii ama cumradii inuu dhammaystiro ruuxa loo diidayna oo cadow ka manciyo u diidayna meesha ay xalaal noqonaysaa in lagu gowraco waxay noqonaysaa meesha ixsaarku ku dhacay wa huwa markaysagaa meesha ay xalaal tahay in lagu gowracaa xaaladda cudurdaarku jira ixsaarku dhacay makaanul ixsaari waa meesha ixsaarka weeye halka laydinkaga manciyey oo laydinku diiday inaad dhaaftaan meeshaa weeye cinda shaaficiyi shaafici agtiisa yacni meeshaas ayay noqonaysaa waana sida saxiixa ah in marka waxa meeshaa loo jeedo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshii lagaga manciye loogu diiday inuu dhaafo loo diiday barta lafteedii buu ku gowracay hadyigii ee cid intuu u dhiibay ma odhan ordoo xaramka igu soo qala ma odhan fayudbaxu waa la gowracayaa fiihi makaanulixsaarkaa gudihiisa lagu gowracaya biniyati taxalluli waxaa lagu gowracayaa niyo xalaalow yacni marka iyadoo la niyeynaya lagu gowracaya xaal niyatu taxallul lagu dheehan yahay baa la gowracaya wa yufaraqu waxaa lagu bixinaya oo la kala siinaya calaa masaakiinihi masaakiintiisa ayaa lagu markaa lagu qaybqaybinayaa oo markaa masaakiintaasa markaa la siinaya wa yuxlaqu waa la xiirayaa timahana laakiin marka hore waxaa horreeya markaa ixsaarku dhaco hadiga in la gowraco ayaa markaa horeynaysa marka la gowraco dabadeed baa timaha la xiiraya wa bihi yaxsulu taxallulu yacni madkuurkaa la soo sheegay baana xalaalowgu ku sugnaanaya oo ku xasilaya faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk faman kaana ku kastoo ahaaday minkum xaaluu idinka idinka mid yahay mariidan midbu ka ahaaday waa kaanada khabarkeedii aw bihi adan ama isaga ay ku sugan tahay dhibaato oo min ra'siya xagga madaxiisa dhibaato ay kaga sugantahoo xanuun kaga sugan yahay ka qamlin waa sida injir oo kale qamlin qaafku waa kor yahay ninkuna waa reebay qumalha odhan qumalku waa macno kale ha isku qaldin mm, fa arsalnaa calayhim altuufaana waljaraada walqummala wadafaadica qumalkaasi waa daaniga weeye mm, waa suusu acaam waatay culammadu odhanayaan tafaasiirta suusu acaam yacni waxa weeye waa bahalaha yaryar ee galaa cuntada markaysa markaa gala weeye mm, waa daaniga laakiin qamli markay tahay oo qaafku kordhigan yahay reeban yahay injirta weeye ka qamlin waa sida injir oo kale wa sudaacin iyo madax xanuun oo kale ruuxiba madaxu aada u xanuunayaa markaasaa waxa weeye dee hadduu markaa timaha iska xiiro madaxu inuu u qaboobaayo baa loo malaynayaa marka kaasoo kale isaguna waxauu soo gelayaa u bihi adan min ra'sii fa xalaqa dabeedna xiiray markaa madixii timihii buu ka xiiray filixraami ixraamka gudihiisii buu markaa xiiray timihii isagoo ixraamkii ku sugan fa fidyatun ay fa calayhi fidyatun korkiisa waxaa ku sugan fidyatun yacni kafaaro furasho ah oo markaa waxa weeye eh, xiidhistaa uu timaha xiiray kafaaro gud ka noqonay oo u kabaya markaa waxa weeye yacni xajkii u kabay ama cumradii u kabay fa fidyatun ay fa calayhi korkiisa waxaa saaran fidyatun furashaa saaran ka furanaysa oo kafaaro ah xiidhistii uu timaha xiiray oo min siyaamin soon ah mintu waa bayaaniyo alaaati ayaamin saddex maalmood in la soomo ah aw sadaqatin ama sadaqad ah bisalaasati aasucin saddex saac in la bixiyo ah saacuna waa beeg markaas sida galaankoo kale ah laakiin weyn oo laba kiilo iyo dheeraad qaadaya taxdiidkiisa culammadu waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waa laba kiilo iyo in yar oo ay ka dhigayaan marka waxa ama afartan garaam ama wax la mid mida raacinayaan bacdina waxay ka dhigayaan laba kiilo iyo afar boqoloo garaam culamada qaarna ixtiyaadkay sii badiyeenbo waxay marka yidhaahdeen saddex kiilo bay gaadhaysaa saacu waana sida marka waxa weye mashaayikhda qaarkood ay doorteen oo ibnubaazi iyo jamaaco kale oo mucaasiriinta ka midii ay doorteen saacu waa inuu markaa saddex kiilo yahay waa yahay aw sadaqatin ama sadaqa bialaaati aasucin saddex saac raashin ah uu sadaqadaysto oo min ghaalibi quutilbaladi quudka beledkaa laga cuno yacni markaa haalibkiisa ah yacni cuntooyinka laga cuno beledka ka ugu badan ee haalibka ah laga bixiyo haddii beriisku u badan yahay beriiska laga bixiyo hadduu hadhuur u badan yahay hadhuurka laga bixiyo hadduu sarreen u badan yahay sarreenka laga bixiyo haalibu quutilbaled calaa sittati masaakiin lix eh, miskiinna lagu kala yacni la kala siiyo miskiin kasta waxaa la siinayaa nisfu saac baa la siinayaa nebigaana xadiday calayhi salaatu wasalaam aw acim sitata masaakiin likulli miskiinin nisfu saac sida xadiidka saxiixa uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni waxaad soontaa saddex maalmood ama waxa weeye neef qal aw acim sitata masaakiin likulli miskiinin nisfu saacin yacni markaa lix miskiin quudi oo miskiin kasta aad siinayso saac barhkii aad siinayso saaca barkiisu wuxuu noqonayaa kiilo iyo in yar taxdiidkaasi mid ijtihaadiya ma aha ta soonka ku saabsanoo kale waa ijtihaadi saas aawadeed baa saxaabadu qaarna mud yidhaahdeen qaarna nisfu saac yidhaahdeen oo lagu kala duwanaaday laakiin tani waa mansuus tan xajka ku saabsanay nebigaa nas nasgareeyo nasan u sheegay aw acim sittata masaakiin likulli miskiinin nisfu saac aw nusukin ama gowrac ah ay dabxi shaati neef in la gowraco ah waxaa la mid mida ah siaynu hore u soo sheegnay haddii tulud geela ama neef lo-ah yacni toddoba ay ku wada qashaan oo toddoba ay wadaagto waxay ka dhigan mid waliba neef inuu gowracay oo kale ayay ka dhigantay tahay wa aw aw eraygan ahi waa biqasdi lafdihaayo hadda isim weeyi kullu maa qusida bilafdihi fahuwa ismun wax kastoo lafdigiisa loo qasdaa isim buu noqonayaa sidaas aawadeed buu mubtada u noqday ila waa biqasdi lafdihi isagaa laga khabraya litakyiirida waxaw isagaa laga khabraya waa aw aw eregan ah he litakhyiiri takhyiir buu u sugnaaday wa ulxiqa bihi waxaa la haleeshiiyey yacani kaa macduurka ah ee xanuunka markaa daraaddii ama madaxiisa inuu markaa dhibi ku sugan tahay daraaddeed yacni markaa timihii u xiiro cudurdaarka u xiiray waxaa la haleeshiyey man xalaqa min hayri cudrin kii timaha xiiray cudurdaar la-aan ku xiiray isagaan wax cudurdaaraba lahayn uu timihii xiiray isaguna waxa kaasaa la haleeshiinayaa oo waxay noqonaysaa saddexdaa mid ha sameeyo saddexdaa mid ha sameeyo sidana waa sida madhabka shaaficiyadu qabto ayuu markaa sheekhu yacni markaa hadda markaa ku sharxay laakiin madaahibta qaarkood waxay qabaan haddaanu cudurdaar lahayn yatacayanu calayhi dam dhiig baa ku tacayunaya ee waxaweye ma noqonaayo mid mukhayaro la kala doorransiinaayo saddexdan arrin mid la kala doorransiinayo maaha bay leeyihin ee hadduu cudurdaar la'aan timaha ku xiiray waxa weeye ilaaba ilaa waxa weeye neef baa ku tacayunaya inuu qalo oo damu jubraan ah ee khiyaar u yeelan maayo saddexdan ahlucilmiga qaarkood baa sidaa maro madaahibta qaarkood baa saa qaba liannahu awlaa bilkafaarati waayo kaa cudurdaan la'aanta timaha u xiiray isaga ayaa uga sii dhowo uga sii mudan kafaarada kan macduurkaa ah, isaga uga dhow wa man istamtaca bikayri lxalqi saasoo kale u ahaaday hee man istamtaca kii ku raaxaystay bikayri lxalqi timaxiir waxaan ahayn ee maxduuraadkii ka mida ka tiibi sida udgoon inuu ismariyo isagoo muxrim ah wallubsi waa sida markaa dhar tolan oo qadarka jidhka loo fasilay ama xubin ka mida loo fasilay inuu xidho gashado yacnii qamiis buu gashaday ama surwaal buu gashaday ama shaar buu gashaday yacnii lubsiga taasaa laga tilmaamaya mm. maxduuraadkii markaa dharkii loo diiday makhiidka ay ka cabiri jireen fuqahadu ya inuu ayuu xidhay iyo waduhni yacnii duhni ayuu markaa ismariyey waa mid udgoon le buu ka tilmaamaya duhniga udgoon kale licudrin cudurdaar ayuu markaa isu mariyey aw hayrihi ama cudurdaar la-aan buu isu mariyey iyaguna waxay noqonayaan inuu markaa saasoo kale markaa u yahay fuqahada qaarkood waxay leeyihiin duhni oo dhan qofka waa loo diidayaa markuu muxrim yahay inu basaasaysto ayaa la doonayaa oo sidaasoo aanu tarafuh wax la yidhaahdo samaynin yacni markaa saasay u itlaaqaya ahlucilmiga qaarna waxay leeyihin may duhnigu markuu udgool leeyahay xaaladda noocaasaa loo diidaya laakiin markii kale markaa mamnuuc ma noqonaayo walow haba laga fiicnaade marka kuwaana waa la haleeshiinayaa buuli fa idaa amintum markaa aamin noqotaan alcaduwa cadowgaa ka aamin noqotaan oo saa uga aamin noqoteen suuradeedii tanbaa lagu sheegaya ba'da baa u taswiir ah bi an dahaba sida inuu cadowgu inuu tegey aw lam yakun ama aanu jirinba markii hore markii horeba idinma cabsi gelin ama waa idin cabsi geliye ee waa idinka tegey ibtidaa'an inuu jiray iyo markii dambe dawaaman inuu markaa amniga dib ka hesheen labada mid walba fa idaa amintum markaa aamin noqotaan oo cadowga ka aamin noqotaan faman tamataca ku kastoo raaxaysta ay istamtaca bilcumrati cumrada markaysagaa ku raaxaysta cumradii buu ku raaxaystay waxaa looga jeeday ay bisababi faraaqihi minha faaruqitaanka uu cumradii ka faaruqee dhammaystay ayuu ku raaxaystay bimaxduuraati alixraam wixii lagu raaxaysanaya waa kuwan waxyaalihii ixraamku xaaraantinimaynayuu ku raaxaystay bisababi faraagihi min alcumra minha ay min alcumra ila alxaji wuxuu istimtaacaa sameeyey oo iskaga raaxaystay maxduuraadkii ixraamka markuu cumradii dhammaystay dabadeed ila alxaji ilaa xajka laga gaadhaayo ay ila alixraami bihi ixraamka xajka la ixraamanayo la xidhanayo ilaa laga gaadhaayo xajkaa la cabire ixraamkiisaa loo jeeda oo tamatucaas ku dhacayaa wuxuu ku dhacayaa an yakuuna inuu ahaado ayuu ku dhacayaa axrama biha mid cumrada ixraamtay oo xidhay fii ashhurihi ay fii ashhuri lxaji ayuu cumradii xidhay bilaha xajka hadday ka horraysay cumradiisu oo dabayaaqadii iyo aakhirkii ramadaan buu cumraystay habeenkii ramadaan ugu dembeeyuu cumraystay waana iska joogay ilaa xajkii cimradiisuna waxay dhammaatay habeenkii ramadaan ugu dambeeyey ama maalintii ramadaan ugu dambeysay ayay dhammaatay u ka xalaaloobay mutamatic ma aha ilaa xajkii waa joogay yacni maxduuraadkii ixraamka waa la yimi mutamatic xukunkii ma leh xajkiisu la imanaya mufrid buu noqonaya ifraad buu noqonaya waa mufrid cumradanna waa cumro gaaro mustaqilo ah xajkanna waa xaj gaara tamatucii ma soo gelaan marka haddee shuruuday leedahay tamatucu tamatucu shuruuduu leeyihi kow waa in markaa waxa weeye uu ruuxu cumraystaa bilaha xajka waa mid mar labaadka waxa weeye waa inuu markaa isla sanadkaana waa inuu xajiyaayo cumrada iyo xajku waa inay markaa isku sanad dhacaan cumradu waa inay xajka ka horaysaa oo hadday ka dambayso tamatuc ma aha ee marka hore waa in cumrada lala yimaadaa dabeedna laga xalaaloobaa shardiga afraad waa in shaksi keliya labaduba u dhacayaan oo cumrada iyo xajka labadaba isku shaksi keliya waa inuu u dhacayaa ee hadduu marka naftiisana ka cumraysto qof kalena ka xajiyo ama qof kale uu ka cumraysto laakiin naftiisa ka xajiyo oo laba shaqsi ay kala noqdaan markaana waxa weeye tamatuc noqon mayso tamatuc ma noqon mayso shardiga kale waxaa loo shardinayaa waa in safar keliya ay ku wada dhacday oo haddii laba safar ay ku wada dhacday oo halkanoo kaleu ka tegay dabeedna wuu cumraystay bilihii xajka shawaal buu cumraystay dabeedna waa iska soo noqdo gurigiisii buu ku soo noqday safar dambuu ugu baxay xajkii mutamatic maaha mufrid weeyi oo isku safar ma dhicine fii safra waaxida ma ahee waa kala laba safar kala laba safar ayay noqdeen sidaas aawadeed mutamatic ma noqona ahlu maka waa inaanu ka mid ahayn ee hadduu yahay markaa dadka maka deggan xaramka iyo eriyada ku dhow hadduu degan yahay e markaana xukunkii mutamatica yeelan maayo oo dhiig ku waajibi maayo yacni tamatuci dhiiggu ku waajibayey yacni markaa ma yeelanayo waa iska samaynayaa tamatuci waa samayn karaa sida saxiixa ah inkastoo culammada qaarkood ay karaahiyeystaan qiraanka iyo tamatucaba cid markaa reer maka ahi ama reer xaram ahi inay samayso ay markaa diidaan oo madaahibta qaarkood taa ay diidayaan yacni sida madhabu abi xaniifa ay markaa diidayaan oo ay leeyihiin tamatuca haddii la waa tamatuc sayi bay ku leeyihin marka sidaas aawoodee dhiig waa lagu leeyahaye dhiiggii tamatucaan lagu lahayn ama qiraanka ee waxaa lagu leeyahay dhiig markaysa markaa jinaayo ah baa lagu leeyahy oo damu jubraan ah baa lagu leeyahay bay marka xanafiyadu qowl gaar ah ayay masalada ka leeyihin marka calaa kulli xaal shuruudaha caynkaasaa loo shardiyaa ilaa sideed shardi bay gaadhsiiyaan yani fuqahadu faman tamataca bilcumrati ila alxaji ay ila alixraami bihi ila eh, ixraamka xajka la ixraamanaayo laga gaadhaayo ayuu ku tamatucay waxyaalihii maxduuraadkii ixraamka ahaa markuu cumradii ka faaruqay dabadeed bian yakuuna inuu markaa eh, ahaadoo kale weeye axrama biha mid cumradii ixraamtay fii ashhuriha ay fii ashhuri lxaji bilihii xajka bilaha xajkuna waa shawaal iyo dulqacda iyo tobanka habeene ugu horreeya dulxijo uga horreeya saynu ku arki doonno aayadda soo socota waayahay fama staysara min alhadyi ay fa calayhi korkiisa waxaa saaran mastaysara wixii fududaada ay tayasara sahlanaada oo isaga u fududaado min alhadyi hadyi ah calayhi korkiisaay markaa saaranta inaad hor ka qadarto oo markaa fa calayhi aad tidhaahdo iyo inaad dibna waa iska bannaantay sida dambana laakiin sida horaa sii fiican wa huwa shaatun waa neef adhi ah neefka adhigoo yadbaxuha uu gowracayo bacda alixraami bihi markuu ixraamto dabadeed ayuu markaa gowracayaa oo bimacnaa waxa weeye marka uu gowracayaa ixraamkii xajka waa inuu markaa gudagalay weliba yowmu naxri kama hormarin karo yowmu naxri kama hormarin karo ee wuxuu gowracayaa qalayaa neefka hadyiga ah ama waxa weeye maalinta ciidda ee yowmu naxriga dhuundhowga ama saddexda maalmood ee ka dambeeya ayaamu tashriiqa ayuu gowracayaa qalaya waxaana afdal ah maalintaa hore inuu qalo ayaa afdal ah yowmu naxri inuu qalo ayaa afdal ah maalmaha kalena u bannaan hadduu la iman waayona ka dhici maysee dee wuu qallaynayaa laakiin ayaamu tashriiq inuu qalo dembi kuma qaban walafdalu sheekhaaba inoo sheegay walafdalu sida fadliga badan lihi yowmunnaxri ay dabxu yowmunnaxri maalinta markaysaga yowmunaxriga waa maalinta ciiddee ciidul adxaaha e maalintaa inuu gowraco maalintaa dhuundhowga ayaa fadli badan faman lam yajid ku kastaan helin alhadya hadyiga aan helin oo siduu hadyiga u waayey lifaqdihi hadyiga laftiisii buu waayey lacagtii waaba hayaaye wax allo wax neefoo laga iibiye buu u waayeyba ya arigii baa noqday wudhiidh dabeedna waxay noqotay markaysaga markaa wax lama hayo waa yaahiyey waa baadi doonay waa waayey aw faqdi samanihi ama hadigii wuxuu ku waayey lacagtiisii buu waayey xoolihii la qali lahaa waa la helayaa laakiin lacagtuu ku iibsan lahaa buu waayey fa siyaamu alaaati ayaam ay fa calayhi korkiisa waxa saaran siyaamu alaaati ayaamin halkan sheikhu dariiqadiisii waa khilaafayoo markay waxa weeye ikhtisaarka uu samaynayo daraaddiid ma soo celin jirin yacni siyaam oo kale bal facda ma soo rari jirin laakiin halkan waxa weye fa calayhi siyaam yani kitaabkan waxa weeye tafsiirka ah ee jalaalaynku waa kitaab aad mukhtasar u ah ya waxay yidhaahdeen markaysagaa sheekh yacnii mashaayikhdii yaman ka mida ah. ayaa wuxuu isu tiriyey qur'aanka iyo hadalka kale tafsiirka ee jalaalaynka balka badan oo maadaama jamaahiirta fuqahadu ay yidhaahdaan musxafkii lama taaban karo hadduu muxdis yahay haddaanu weyse qabin musxafka ma taaban karo laakiin hadalka tafsiirkii hadduu ka fara badan yahay waa la taaban karaa ay sidaa yidhaahdeen ayuu si u hubiyo ma tafsiirka jalaalaynkaa badan mise waxa badan hadalka kale ayuu isu tiriyey waxaynay ahayd intii aan markaysaga musxafka lagu taabicin mataabicdii hadda dambe waxay sameeyeen musxafkiibay ku taabiceen oo qur-aankii waa laba goor qoran yahay marka qacan hadda ishkaal ma leh tafsiirka jalaalaynka markii la qoraayo musxaf kuma qorrayn meesha intaa qawsiyada ku jiray qoreen bes iyo intay ku fasirayaan laakiin musxafkan lagu dhabsiiyey qolyaha mataabicdaa la doonto ku dhabsiiyey oo ku daray ya marka intaan taa lagu samayn bay ahayd dabeedna markuu isu tiriyey ilaa suuratu mudasir laga gaadhaayo way isla ekaadeen baa layidhi hadalka lagu fasiraya iyo yacni markaa qur-aankiibaa isla ekaaday suuratu mudasir laga bilaabo ilaa dhammaadka intaasaa hadalka kale ka batay ya laakiin mar haddii hadda musxafkii lagu daabacay mar layba qur-aanka badan fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji ay fa calayhi siyaamu alaaati ayaamin korkiisa waxa saaran oo waajib ku ah saddex maalmood soonkooda fi lxaji xajka gudihiisa uu ku soomo ay fii xaali lixraami bihi wuxuu soomayaa xaalku markaa ixraamtay xajka ayuu markaa soomaya fayajibu waxaa waajibaya xiina idin goortaasi an yuxrima qabla asaabici inuu ixraamto maalinta toddobaad ka hor min dilxijati oo dilxijo ka mida walafdalu sida fadliga badan lihi qabla asaadisi inuu ixraamto maalinta lixaad ka hor inuu ixraamto weeyaan likaraahati sawmi yowmi carafa waxay sidaasi u fadli badan tahay soonka maalinta carafaa karaahada la karaahiyeysanaayo makruuha ay tahay waayo sunnadii ficliyadee nebiga sala allahu alayh wasalam bay khilaafsan tahay karaahadaasna waa karaahatu tanziih weeye waa karaahatu tanziih ee karaahatu taxriim ah walaa yajuusu ma bannaano sawmuha maalmaha soonka la soomaa ma bannaana ayaama tashriiqi soonkan markaa yacni qofkaa waayey soonkii uu soomi lahaa yacnii inuu soomaa markaa uma bannaano ayaamo tashriiqi maalmaha markaa ayaamu tashriiqa inuu soomaa uma bannaano calaa asaxi qowlayi shaaficiyi labada qowlee shaafici shaafici baa laba qowl kale labada qowlee shaafici ka sixada badan marka lagu socdo wuxuu inoo tilmaamayaa saddexda maalmood ee xajka lagu soomaayo isagoo muxrima waa inuu markaa waa inuu soomaa shaaficiyadu saasay qabaan isagoo muxrimuu soomaya madaahibta qaarkood waajibin maayaan isagoo muxrim waxay leeyihin isagaan muxrim ahayn wakhtigaa u dhexeeya labada ixraam waa soomi karaa waa soomi karaa oo wakhtigii xajkun baa laga tilmaamayaa oo weliba labada ixraam dhexdooda dhacay labada ixraam dhexdooda dhacaya ayaa laga tilmaamaya wa qiila fii waqti alxaji waa waqtiga xajkana waa la yidhi oo weliba markaa waxaa looga jeedaa wa huwa maa bayna alixraamayni waa waxa labada ixraam u dhaxeeya ixraamkii cumrada iyo ixraamkii xajka wa in dakhala bacduhu fii ixraami ilxaji walow haba gudagalo qaarkii ixraamkii xajka haba gudagaleen nabigana waxaa ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam dakhalat cumratu fi lxaji isagoo tamatuca sheegaya haakada marka sida saxiixa ah inuu muxrim yahay sharti maaha laakiin madhab shaaficiya waxay qabaan inuu muxrim yahaa shardi ah maadaama fi lxaji la yidhi fi lxaji maadaama la yidhi waayahay haddaba maadaama markaa waxa waya yani inuu muxrim yahay la rabo saddexda maalmood waxaa markaa waajib noqonaysa inuu habeenka yani toddobaad waa inuu ixraamtaa oo qabla asaabici ay qabla alyowmi asaabici maalinta toddobaad ka hor waa inuu ixraamtaa bimacnaa habeenkeedu uu ixraamanaya cala alaqali ila soonka waajibkaa ah, habeen baa la xidhaa man lam yujmic isiyaama min alleyli falaa siyaama lah yacni soonku hadduu sunno yahay barqadaa la yska xidhan karaa maalinimadaa la yska xidhan karaa haddaanu qofku markaa wax iftaara la iman laakiin hadduu soonku waajib yahay sababtuu doonaba ha ku waajibo ha ahaado soonkii ramadaan oo addaa ah ha ahaado soonkii ramadaan oo qadaa ah ha ahaado soon nadara oo nadarnimo ku waajibay ha ahaado soon kafaara oo kafaaranimo ku waajibay noocu doonaba ha noqdee soonka waajibka ah habeenkoo isku jira haddaan la guntin oo la xidhan ma asaxayo man lam yujmic asiyaama min alleyli siyaamka faralka ah falaa siyaama lah niyo sown qofkaan ku baryin habeenkii soonka faralkaa loo jeedaaye wax soona ma leh maadaamay sidaas tahay qabla saabici ay qabla alyowmi asaabici waa inuu xidhaa waxay ku rumoobi kartaa inuu markaysaa waxaa maalinka ka horaysa u xidho waxay kaloo ku rumoobi kartaa habeenka toddobaad inuu xidho ila habeenka toddobaad maalintii toddobaad waa ka horreeya wuxuu habeenka toddobaad u xidhanayaa si uu habeenkoo isku jira intaan waagu dilaacin uu u niyeeyo u xidho soonkii daba toddobaad iyo siddeedaad iyo sagaalaad buu soomaya nihaayadii buu markaa soo gaaray yowmu naxri maalinta ciidda inuu soomo dee uma bannaano iyadu waa xaaraan sidaasi waxay noqonaysaa mid markaa u jaa'isa laakiin maxaa afdal ah waxaa afdal ah inaanu maalinta carafana soonka ka baajiyo waa afdalkii taa hore waa jaa'iskii afdalkii markaa wuxuu noqonayaa inuu qabla saadisi ay qabla alyowmi asaadisi maalinta lixaad ka hor waa inuu markaa ixraamtaa siuu habeenka lixaad intaan waagu dilaacin uu soonka u xidho dabeed wuxuu soomayaa lixaad toddobaad sideedaad carafo markaa waa afuran yihi sidaasaa marka afdalkii noqonay afdalkii saasaa noqonaya waxay sidaasi afdal u noqotay maalinta carafo in la soomaa karaahatu tansiih inay tahay oo sunnadii ficliyada nebiga ay khilaafsan tahay oo nebigu waa afuray markaa yowmu carafa oo carafo kuma soomin ama xadiiska la soo wariyey nahyiga sheegaya in markaa waxawaya aan la soomin maalinta carafa isagu ma asixin laakiin karaahada waxaa laga qaatay dee nebigu sida afdalka abuu yeelayaaye wuu afurnaa maalintii carafa waa afurnaa ma soomanay sidaas aawadeed yacni maalinta carafa maadaama ay markaa karaahiyo tahay in la soomo karaahatu tansiih ay tahay oo laga fiican yahay afdalku wuxuu noqonayaa in laga baajiyo saddexda maalmood ee ka horraysa la soomo si saddexda maalmood ee ka horreysa loo soomana waa in habeenka markaa lixaad la ixraamtaa marka la ixraamtana la xidhaa intaan waagu dilaacin soonkii la xidhaa mana bannaanaa soonka ayaamaha la soomaayo yacni ayaamihii saddexda soonkeedii soomista la soomayaa kuma bannaana inuu dhaco ayaamu tashriiqa waxaanu sidaa ugu bannaanay labada qowle shaafici kaleeyahay ka sixada badan marka lagu socdo qadiimkii shaafici wuxuu bannaynaayey ayaamu tashriiqa inuu markaa soomo mutamaticu laakiin jadiidkiisii qowlkiisii jadiidka ahaa shaafici wuxuu ku tegay maya malkaa lama soomayo oo ma bannaana yacni ayaamu tashriiqa mutamaticu inuu soomay sida saxiixa ana ayaamu tashriiqa cidaan markaa waxa weeye mutamatica ama qaarinka ahayn ma soomi karto ayaamu tashriiq laakiin hadduu markaa mutamatic yahay yacni markaa bilmacna alcaami ama qaarin ha noqdo ama tamatuci khaaskaaba ha noqdee oo hadyi u waayey cala asaxiixi waa soomi karaa waxaana u daliila xadiiskii ibnu cumar iyo caaisha ay yidhaahdeen lam yurakhas fii ayaami tashriiq an yusanna ila liman lam yajid ilhadya ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey looma ruksaynin maalmaha ayaamu tashriiqa in la soomo cid hadyi weyday mooye cid kale looma ruksayn cidda wax u ruksaynaysana waa cidda rukso bixin kartaa shay xaaraan ayaa ruqsayn karaa dee waa in marka waxa weeye waxyi lagu ruqseeyaayoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ruqseeyey marka calaa haada waa mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdigu mawquuf ka yahay xagga marka waxa weeye eh, xukunka ayuu marfuuc ka yahay wuxuu la mid yahay qowl nebi sida loo xujaystoo kalea loo xujaysanaya wa sabcatan idaa rajactum waxaa kaloo saaran toddoba maalmoodna inuu soomo ayaa saaran idaa rajactum goortaad noqotaan oo reerihiinni ku noqotaan iyo beledkiinni ilaa watanikum waddankiinni ku noqotaan makata maka ha ahaado aw hayriha ama hayrkeeda ha ahaado wa qiila waxaa la yidhi idaa faraqtum min acmaali ilxaji waxaa kaloo la yidhi haddaad ka faaruqdaan camallada xajka ayaa toddobadaas soomaysaan walow makaba a ku sugnaateen ama aad socodba ku sii jirteenbe wa fiihi iltifaatun cani alghayba waxaa ku sugan leexad laga leexanaayo yacni markaa haybada yacni istilaax weeye iltifaatki waxa istilaax balaaqya weeye waxaa laga tilmaamaya in marka waxa weye lafdi laga leexdo lafdi kale loo leexdo oo khitaabka iyo haybada iyo takalumka saddexdaasaa markaa iltifaatku dhex yaalla oo waxa waxaweeye siiqa siduu hadalku ugu socday yacni markaa sidii cid maqan oo kale laga hadlayey loo bedelo in lala khitaabayo oo lala hadlayo taasaa waxaa la odhanaya waa iltifaat oo hadalka hore faman lam yajid fain lam tajiduu lama odhan haddaydaan helin ee waxaa la yidhi faman lam yajid kii aan helin kaannahu cid maqan laga hadlayo fa siyaamu alaaati ayaamin fi lxaji ay fa calayhi siyaamu alaaati ayaam markaa siduu qaybo hadalku ugu socday ayaa khitaab loo rogay wasabcati idaa rajactum yani idaa rajacuu lama odhan iyo idaa rajaca hadduu noqdo marka usluubkii uu ku socdaa laga bedelo usluubkan kale loo bedelo waayahay marka wa idaa rajactum waxaa loo jeedaa waddankiinni markaa ku laabataan oo maka ah ama kayrkeed ah yacni maka waa lagu soo daray lagu soo daray sheekhu waxaa laga yaabaa waa ruux marka makaa deganaanaya laakiin aan markii hore asal u ahayn oo reerkiisa aan u ool oo waxaa jira yacni ruux baa wuxuu doonayaa inuu maka iska dego hore laakiin uma deganin yacni waxa lama odhanaayo ma soomi kartid markaa la odhan maayo waa iskaga soomaya marka maka ilaa waxa weeye shardiga dalika liman lam yakun ahluhu xaadir ilmasjid alxaraam xukunkaasi wuxuu u sugnaaday ciddaan ehelkiisu ku sugnayn yacni markaa xaramka aanu ku sugnayn masjidulxaraamka aanu ku sugnayn marka sida uu inoo keeni doono ahalka waxaa loo sheegay in marka istiitaan laga tilmaamaayo inuu meesha deggan yaho rasmi ku yahay yacni saa laga tilmaamaya saasaa ehelka loo sheegay wuu inoo keeni doonaa marka ciddii istiitaan aan ku lahayn ee doonayo markaa dee inuu iska joogo ama iska dego xukunkiina dee waa ku waajiba hadda waa ku sugan yaho dee hore inuu sidaa yahay baa markaa xukunku ku saabsanaa dee horena uma ahayn marka mid yacni markaa meeshan saakin ku ah xaramka mid saakin ku ah ma ahayn marka waxa weye waa iskaga soomaya marka wa sabcatin idaa rajactum ilaa watanikum makata aw hayriha ama marka waxa weye maka ha ahaato ama heyrkeeda ha ahaato haddaba markaa wuxuu sheegay qowl kale oo shiikhu markaa wasiiqatu tamriid ku sheegay ou nowcan maa ishaarayo dacfigiisa qowlkaasoo odhanaya haddaa ka faaruqdaan acmaasha xajka walow makaba ku sugnaado waad soomi kartaan meeshiina saakin ku noqon maysaan qowlka caynkaasa xanafiyaa leh laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin maya mar haddaanu meeshan markaa waxaa deganayn markanna aanu degayn kuma soomi karo acmaasha markuu faaruqo marka toddobadii iskama soomaayo waa cibaado wakhtigeedii laga hormariyey wakhtigay ku xadidantayna waxay tahay idaa rajactum idaa rajactumna waxaa loo jeedaa inuu markaa u noqdo beledkiisii u noqdo ayaa loo jeedaa qodob kale waxay waa kinaaya markaysaga faraaqa camalka laga faaruqo xajka ayaa laga kinaayoonaya marka dariiqu ku soomi karaa maka lafteedana waa ku soomi karaa camaashan markuu ka faaruqo iska soomi karaa calaa kulli xaal muctamadka ama qawligu waa qowlka hore weeye qowlka dambe waa daciif dacfigiisana wuxuu inagu ishaarayaa siiqada uu ku sheegay siiqatu tamriidka waayahay tilka casharatun kaamila allah waxa waxau ihi tilka taa la soo sheegay oo inuu saddexna ku soomaayo xajka gudihiisa ku soomaayo toddobana markuu beledkiisii iyo ehelkiisii u noqdo soomaayo casharatun kaamila waa toban maalmood oo dhammaystiran waa soon toban maalmood oo dhammaystiran la soomaayo ay siyaamu casharatin kaamila jumlatu ta'kiidin lima qablaha waa jumlo ta'kiid ah oo la adkaynaayo waxa ka horeeya la adkaynaayo tawkiid baa looga jeeda ta'kiid iyo tawkiid iyo taakiid waa saddex luqo watawkiidu afsax ta'kiid taakiid tawkiid waa saddex luqo fasiixa laakiin waxaa fasaaxo badan tawkiid liwuruudihi fi lqur'aan wala tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha tawkiidka muxuu ugu sheegay wuxuu ugu sheegay yacni dee waxay la macno tahay saddex eh, inuu soomo haddana toddoba soomo saddex loo geeyo toddobana toobmay noqonaysa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa waxay ixtimaali kartaa in loo keenay tilka casharatun kaamila si aan loo moodin waawgu inuu yahay bimacnaa aw ixtimaalkaa aan loogu fasirin oo marmar bay u soo aroortaa waawgu bimacnaa aw u soo arooraa markaa saddex xaj ku sooma ama toddoba markaa beledkiinna u noqotaan u sooma sidaasoo kale si aan loogu fasirin oo si aan loo qaadan ayaa loo tansiisiyey in labada laysu geynaayo toban isku noqonayaan tobana isku noqonayaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen kaamilo waxaa loo yidhi waxaa laga tilmaamayaa hadigii uu waayey inaynay anqas ka ahayn ee sawaabka laga helayaa u dhammaystiran yahay oo sawaab buuro oo dhammaystiran oo hadigii la mida in laga helaayo ala kulli xaal laakiin taas daahir cibaarada kama aha dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid alxaraam dalika kaas alxukmu almadkuuru xukunkaa la soo sheegay mushaarkii buu dhigaye xukunkaa lasoo soo sheegay oo min wujuubi hadyi inuu waajibaya ah oo mutamaticii ku waajibayo aw isiyaami ama soom waajibaayo toban maalmood la soomaa oo saddexna lagu soomaayo xajka toddobana marka beledka lagu noqdo la soomaayo beledkii marka lagu noqdo la soomaayo calaa man tamataca yacni uu ku waajib yahay ciddii tamatucday ama macnaha caamka ama macnaha khaaska ah yacni ciddii tamatuc la timi mutamatica marka waxaa soo gelaya labadii nuucba kii qiraanka ahaa iyo kii waxa weeye cumrada la hormariyey laga xalaaloobay dabeedna xajka markii dambe ixraam labaad loogu noqday labadubana ay dhaceen bilihi xajka atamatuc bilmacna alcaam saynu hore u soo sheegnay qiraankana waa cammimaya daalika xukunkaa la soo sheego oo inuu hadyi waajibaayo haddii hadi la waayona soon inuu waajibaayo oo mutamaticii ku waajibaayo oo muqaarinkiina waa la mide liman lam yakun wuxuu u sugnaaday ciddaanu ahayn ahluhu ehelkiisu xaadiri lmasjidi alxaraam masjidka xurmada leh mid jooga aanu ahayn bian lam yakuunuu waa inaynay ahayn suuradii buu caddaynaya badu waa badu taswiire calaa duuni marxalatayn yacni marxalatayn yacni mid markaa ka sokeeya aanu ahayn min alxarami xagga xaramka yacni laba marxalo wax ka sokaysa waa inaanu ku sugnayn cinda shaaficiyi shaaficatiisa almasjid alxaraam baa la sheegay waxaana loo jeedaa xaramka ehelkiisaa jooga masjidul xaraamka kollayba xaramkaa looga jeedaa marar badan bay soo aroortaa erayga masjidulxaraam iyadoo looga jeedo xaramka looga jeedo xaramka oo dhan looga jeedo xaramkiina dee waa ballaadhan yahy mina waa xaramkii musdalifa waa xaramkii maka guryaheeda badankoodu waxay markaa soo gelayaan xaramka ay soo gelayaan jihooyinka qaarkood waa u waasico oo u ballaadhan yahay xaramku geesaha qaarkoodna waa u soo koobay haakada darafyada qaarkood baa guryaha maka qaarkood dhaafeen oo ka baxeen xaramka geesaha qaarkoodna may gaadhin hmm. halkan markaa masjidu caaisha marka ay yidhaahdaan dee xaramku halkaasuu ku eegaya halkaa waa adna alxilli meel xalaali meesha ugu dhowda ya dee waxa weeye markaa guryo badan baana ka sheega guryo doola ka sheega waayahay marka xaram inta la sheegay maslu xaraam inta la sheegaa xaram loo jeedaa xaramkana culammada qaarkood waxay ku fasireen in xaramka daatadiisa laga tilmaamaayo hadduu xilliga yaallo aanu la xukum noqonayn waa qowl saxaabada qaar baa laga soo wariyey qowl labaad wuxuu leeyahay maya eh, maslu xaraamka hadda waxaa looga jeedaa xaramka iyo agagaarka xaramka u dhow ee aan safar la ictibaarinayn haddii loo baxo wixii marxalatayn ka yar masaafadu u jiraa xaramka ay ka yar tahay yacni marxalatayn laba marxalo ay ka yar tahay waxay noqonaysaa inuu marka waxa weye xaadir ilmasjid xaraam inuu yahay hadduu laakiin marxalatayn uu gaadho ama ka bato xaadirilmasjidilxaraami ma aha idan wuxuu noqonayaa mutamatic ama qaarin hadigu ku waajibaayo ayuu noqonaya sidaas waa sida shaafici marka ku tegay madaahibta qaarkood waxay yidhaahdeen xaadir ilmasjid xaraam anagu waxaanu ictibaarinaynaa wixii mawaaqiidda ka sokeeya mawaaqiidda laga yani xidho xajka ama cumrada ee laga ixraamto dalxulayfe iyo juxfe iyo daatu cirqin iyo yolamlam iyo wixii ka sokeeyoo dhan ilmasjid xaraam baanu ictibaarinaynaa waa siday xanafiyadu qabta madaahibta halkaa waa ku kala duuni bi an lam yakunuu calaa duuni marxalatayni min alxarami cinda shaaficiyi fain hadduu ahaado marka waxaa mid eh, marxalatayn ka sokeeya oo xaramka u jira laba marxalo wax ka yar waa lix iyo toban farsakhe yacni wax ka yar hadduu u jiro waa dhowr iyo siddeetan kilomitir meelahaas buuyi wax ka yar hadduu u jiro falaa dama calayhi wax dhiiga korkiisa ma saaro walaa siyaama soonna ma saaro wain in tamataca tamatuc la yimaadabe waa sida jumhuurku qabaan wa fii dikri alahli sheegista ehelka la sheegaayo waxaa ku sugan ishcaarun ogeysiin lagu ogeysiinayo biishtiraati alistiitaan biishtiraati alistiitaan ogeysiin lagu ogeysiinaayo ama lagu dareensiinaayo ka waddan yeelasho rasmi ahaan uu u degayo in la shardinayo biishtiraati alistiitaan falow aqaama hadduu ku sugnaan lahaa qabla ashhuri alxaji bilaha xajka ka hor walam yastawtin aanu istiitaan la iminoo ka waddan yeelan oo degin si rasmi ah wa tamataca tamatucna uu la yimaado fa calayhi daalik xukunkaasi waa saaran yahay inuu hadyigaa qalo hadduu waayana tobanka maalmood inuu soomaa waa saarantah wa huwa axadu wajhayni cinda shaaficiyi labada weji midkood weeye shaafici agtiisa laba wajhi buu ka leeyihi wathaani wejiga labaad laa yacnii ma saarna kaa hore wuxuu ahaa markaa hadyigaasi waa saaran yaho waajib buu ku noqonayaa mar haddaanu ehelku u joogin aanu istitaan la iman istitaan baa laga tilmaamayaa marka haddii istitaankaa la waayo walow markaa bilaha xajka ka hore haba sii joogay oo ha ka soo horreeye oo muddo markaa mid ku sugnaa ha ahaadee dhiiggu ka dhici maaha ee waa inuu hadigii la yimaado hadduu waayana soonkaa la yimaada waa labada weji ee shaafici labada weji midkood wey wathaani ka labaad waxay tahay laa yacni ma saarna oo waajibkuma aha hadyigaas neefkaa hadyiga ahi iyo hadduu waayo soonku waajib kuma aha hadduu markaa sii joogay oo mid markaa waxa weeye wakhtiguu iska sii joogay bilaha cajka ka hor oo muddo ayuu markaa sii joogay laakiin istiitaan ma samayno ehelka uma joogo markaa kuma waajibaya wejiga labaad leeyihi waalahlu ay wa dikrulahli ehelka markaa sheegista la sheegayaana kinaayatun can ilnafsi naftiisa in laga tilmaamayo laga kinaayoonayo wey naftiisaa laga sarbeebay wa ulxiqa bilmutamatici mutamatica waxa la haleeshiiyey fiimaa dukira xukunkaa la sheegay ay fi lxukmi lmadkuur xukunkaa la sheegay waxaa laga haleeshiinayaa bisunnati oo sunnada lagu haleeshiinaya alqaarinu qaarinkii baa la haleeshiinaya qaarinkuna waa kii isku lamaanayey xajkii iyo cumradoo mar wada ixraamtay labayka xajan wacumratan cumratan yidhi markuu xidhanaayo labadu isku ladho wuxuu yidhi labayka xajan wacumratan ilaahu waxaan kugu ajiibay xaj iyo cumraan kugu ajiibay isku ladhan qaarin baa la yidhaha oo isku lamaaniyey wa huwa man axrama waa kii ixraamtay bilcumrati cumradiiyo walxaji xajka macan xaalay isla jiraan oo isweheliyaan buu ixraamtay aw yudkilu lxaja ama xajkuu gelinayaa calayha ay cala alcumrati cumrada ayuu markaysaga soo gelinayaa qabla tawaafi intaanu ku tawaafin markii hore cumra buu soo xidho yacni tamatuc buu dooni kadibna markii dambe baa waxa ku dhashay inuu marka waxa weeye xajkii gudageliyo intaanu tawaafka la iman tawaafkii tawaafkii cumrada intaanu samayn ka hor buu xajkiina soo gudageliyey oo qiraan u roge qiraan u roge waa sidii caaishaba ugu rogtay markii waxa weeye cudurdaaryada keensaday oo markii hore tamatuc waxay soo xidhatay yacni cumray soo xidhatay dumarka kale nebiguna calayhi salaatu wasalaam cumray soo xidheen markay cumro soo xidheen ayaa maka markay timi dumarkii kale waa cumraysteen iyada dhiiggii caadadaa ku yimi dee mar hadduu dhiiggii caadadu ku yimi ma dawaafi karto muddada xajka ay ka soo horreeyeenna way koobnaydoo dee maalintii afraad ee dulxija ay afar ahayd baa nebigu calayhi salaatu wasalaam maka yimid waa alyowmu araabic min dilxija maalinta siddeedaadna xajkii baa loo baxaya marka halkay cumraysan lahayd ayaa dhiiggi ku yimi kacbada eh, qof dumaroo dhiigli ma dawaafi karto hadday dhiig caado ama dhiig dhalmo labada mid leedahay dhiigga istixaadadu waa ka duwan yaho isagu mancin maayo masjidkuunbay ka ilaalinaysaayoo wax ka xafida ay markaysaga xidhanaysaa dhiiggu hadduu istixaado yahay laakiin waxa weeye dhiigga dhalmada ama dhiigga caadada qofka dumari markay leedahay kacbada inay ku dawaaftaa uma bannaano markaa dee waxay noqotay yacnii ma cumraysan karto ma dawaafi karto ilaa arkaantii cumrada dawaaf baa ka mide markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inay waxa weeye xajkii de ku darto oo markaysaa xajkiiyo cumrada isku mar samayso oo acmaashay acmaashiisa marka wada faaruqdo taas waxay noqonaysaa qiraan marka in la timi tiibuu markaa inoo sheegi ya yacni cid kalena waa samayn kartaa walow markaa dhiigba yaanu sababaynbe inay markii hore iyadoo cumro soo xidhatay haddana marka dambe ay qiraan u rogto oo ay markaa gudageliso xajku gudageliso aw yudkhilu lxaja ama xajka ayuu gelinayaa calayha ay cala alcumrati qabla tawaafi tawaafka ka hor haddii tawaafku dhaco dee ma soo gudagelin karo waayo arkaantii qaar baa tegey wattaquu allaha allah ka baqa fiimaa ya'murukum wuxuu idin amraayo yani marka allah kaga baqa wa yanhaakum canhu ya'murukum bihi wuxuu idin amrayo ama ha la yidhaahdo waxa weeye bihida waxa weeye damiirka caa'idka majruurka waxaa loo xadfay xadfiya isaal baa lagu sameeyey markii xadfiya isaal lagu sameeyey dabadeedba haddana bitadriij baa lagu xadfay ama ha yidhaahdo waxa weeye markaa yani markii horu markaa waxa mansuub iyo yani majruur ba labaduba ku banaanay hmm. yamurukumuuhu yani markaasaa la yidhahda fii maa yamurukum bihi wuxuu idin amraayo wayanhaakum canhu idinka reeba yani allah kaga baqa waaclamuu waxaa ogaataan ana allaha inuu allah shadiidulciqaabi ka ciqaabkiisu daran yahay inuu yahay waxa ciqaabkiisu u daran yahay liman khaalafahu cidda khilaaftay cisyaan la timaada oo ama muxaramaadkii ku dhacda ama waajibaadkii ka tagta allah waxa uu yidhi alxaju ashhurun macluumaat alxaju ay waqtulxaji xajka waqtigiisu ashhurun bilo weeye bilahaasoo macluumaatun la yaqaan faman farada ku kastoo ku waajibiya korkiisa fiihinna bilaha gudahooda alxaja xajka ku waajibiya bimacnaa ixraamto xajkuda gala falaa rafasa galma ma jirto oo yaanu galmaha la imanina walaa fusuuqa faasiqnimo ma jirto macaasina ma jirto iyo dembiya oo wax dembiya ah ha la imanina walaa jidaala asraar iyo muranna ma jiro oo hadoodino ha ku asraartamina filxaji xajka gudihiisa oo rafaska la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa galmada waana sida in badan ku fasirtay cabdulahi bnu cabaasna uu ku fasiray waxaa kaloo lagu fasiray rafaska in laga tilmaamaayo yacnii hadalka markaa ku saabsan markaa yacni ku saabsan dumarka iyo waxaa ku saabsan yacni in la yidhaahdo oo muqadimaadkii iyo yacni markaa laga tilmaamaayo in rafas lagu itlaaqa in rafas lagu itlaaqa afxumana waa lagu fasirayaa cayda iyo waxyaalahaas wamaa tafcaluu ay aya shayin tafcaluu wax kastaa samaysaan oo min khayrin khayr ah mintuwa bayaaniyo ibhaamka maada ku jira baa lagu caddaynaya yaclamhu allah allah waa ogaanaya allah kama qarsoomaysa allah waa og yahay wa tasawaduu sahay qaata fa inna khayra azaadi sahay waxa ugu wanaagsan attaqwa taqwada wattaquun allah wuxuu idhi aniga iga baqa yaa ulil albaab kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ahow iga baqa oo iska ilaaliya cisyaanka ay caasiyaysaan iyo khilaafka ay khilaafaysaan iska jiro iska ilaaliya aayaddan waxaa laga warramayaa bilaha xajka ayaa laynoo sheegayaa bilo gaara ayuu xajku leeyahay alxaju ashhuru macluumaat bilahaasna waxaa laga tilmaamayaa sida jumhuuru ahlicilmi ay qabaan waa shawaal iyo dulqacda shawaal soonfur iyo dulqacda sida taal iyo wa cashru layaali min iyo toban habeen oo bisha arafa ka mid a ayaa waxaa la yidhaahdaa bilaha xajka ayaa la yidhahdaa bilaha xajka waa laba bilood iyo toban habeen weey marka intaasunbaa xaj la xidhan karaa haddii habeenka tobnaad ee bisha dulxija ay baxdo oo waagu beriyo xaj lama xidhan karo wakhti ka horreeya waxa weeye bilaha xajkana xaj lama xidhan karo cabdullaahi ibnu cabbaas waxa uu yidhi laa yuxramu bilxaji ila fii ashhuri lxaji xaj lama ixraamto lama xidho bilaha xajka gudahooda mooyaane fa inna min sunnati alxaji an yuxrama bilxaji fii ashhuri waayo sunnaha xajka waxaa ka mid a in xajka la ixraamto la xidho bilaha xajka gudahooda ibnu khusayma ayaa ku soo wariyey saxiixiisa waana saxiixiyey ibnu kasiirkuna tafsiirka aayaddan uu fasiraayo waa ku saxiixinaya oo wuxuu odhanayaa ibnu kasiirku wa qowlu asaxaabiyi min asunati kada fii xukmi almarfuuci cinda alakariin ibnu kasiir baa odhanaya waxaa ku jira hadalka sunnaha xajkay ka mid tahay in xaj aan la xidhanninoo la ixraaman bilaha xajka mooyaane bilo kale dabeed ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa saxaabigu hadduu yidhaahay min asunnati kada xukmulmarfuuc bay leedahay xukmurafcay leedahay waxay ka dhigan tahay hadal nebi oo kale sida loo xujaystaa loo xujaysanaya cinda alaksariin culammada badankooda agtooda marka calaa haada waxay noqonaysaa hadalka noocaasi inuu xujo yahay buu noqonaya saas aawadeed baa jumhuur ahlicilmi yacni sidaa u qaateen sidaana marka waxa weeye ay yidhaahdeen ashhurulxaji waa shawaal iyo dulqacda iyo cashru layaali min dilxija ay saas yadaa yidhaahdeen waxaa sidaa khilaafay imaam maalik iyo qowlkii qadiimka ee shaafici oo yidhi marka ashhurulxaji waa shawaal iyo dulqacda iyo dulxija dhammaystirankeeda kulligeed ayaa la yidhaahdaa ashhurulxaj la yidhaahdaa maalikna waa siduu qabo qowlkii qadiimka ee shaaficina waa siduu qabay wa qaala maalikun washaaficiyu fi lqadiimi hiyo shawaan wadulqacdati dulqacdati wa dulxijati bikamaaliha haddaba marka waxa weeye dee haddii ay habeenka tobnaad ee bisha dulxijo la yidhaahdaa u baxo dee inaan xaj la xidhan karin waa la garanayaaye maxaa looga jeedaa bilaha xajka arrafoo dhan baa ku jirta maxaa looga jeedaa qowlkaasi muxuu noqonaya muraadkay uga jeedaan ma aha marka waxa weeye wakhtiga la ixraaman karo la xidhan karoo keliya inay markaa sheegayaani bilaha mukhtaska uhe u gaarka ah in laga tilmaamayo ayay marka u fasireen waa faa'idatu madhabi maalikin annahu ilaa aakhiri dilxijati mukhtasun bilxaji fayukrahu اlictimaaru fi baqiyati dilxija lannahu yasixu alxaju bacda leylati naxri naxwi hada ayuu odhanaya ibnu kasiirku tafsiirkiisa uu ku odhanaya eeg marka waxa uu tilmaamayaa faa'iidada madhabka maalik waxa weeyaan markuu leeyahay bisha dulxijo o dhan ha lagu daro wuxuu muraadku uga jeedaa tahay bilahaasi waxay u gaar yihiin xajkay u gaar yihiin sidaas aawoodee cumro in lala yimaadaa makruuh weeye oo marka waxa weeye waa laga fiican yahay yacni macnaha noocaasa ayuu marka waxaa ka tilmaamay laakiin xaj baa asaxaya oo la ixraaman karaa naxri dabadeed yacni cid qabtaa ma jirto maalikna ma qabo hayrkiina ma qabo calaa kulli xaal yacni sida saxiixa waxay tahay bilaha xajku waa sidaa cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullahi bnu cabbaas sheegeen yacni markaa weeye waxaana laga soo qaaday laba bilood iyo bil wax ka mida ah ayaa ashhur lagu itlaaqay oo jamaca lagu itlaaqay culamada qaarkood waxay yidhahdeen jamcu marka hore dee waxa weeye waxa eh, jumhuurka ay yidhaahdaan waxa ugu yar saddex laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen labada qudheed qudheeda jamca waa la ictibaariyaa jamcnimana waa u timaadaa marka halkanna waxa weeye maadaama marka waxaweye laba bilood iyo bil kale wax ka mid ah lagu itlaaqay ashhur ictibaarka waxaa loogu itlaaqayaa kaannahu markaysaga markaa la iska buuxiyey ashur waxaa la ictibaariyey yani laba bilood iyo markaysa markaa bil yani markaa qaybsantay qayb ka mida waaya xukunka waxaa kaloo allah inoo sheegay ruuxii xaj isku waajibiye bilaha gudahoodao xaj kudagala yaanu markaa galma la imanin xajka gudihiisa yaanu wax dembi iyo faasiqnimo a la iman wax asraar iyo muran ayaanu la iman intaa midnaba yaanu samaynayn siiqadu waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu nafyi weeye laakiin macnuhu nahyi buu u dhacaya ay falaa tarfusuu walaa tafsuquu walaa tujaadiluu fi lxaji bay ka dhigan tahay waa nafyun yuraadu bihi nahyu ama la yidhaahdo sharcan baynay ugu sugnayn oo haddii markaa la khilaafo dee sharcigii baa markaysa waxa yani la jebiyoo la khilaafay marka ruuxu waxa weeye yacni markaa galmo isagoo muxrima ma samayn karo oo markaa lama iman karo haddii inta aanu markaa ataxallul asqar aanu la iman ka hor hadduu markaa waxa weeye uu galmo la yimaadana xajkiisu waa buraya yacani waxaa jira xajku wuxuu leeyahay taxallul asqar iyo taxallul akbar taxallul yar iyo taxallul weyn oo kii dhammayska tirnaa xalaalowga yar iyo ka weyn xalaalowga yar wuxuu ku xalaaloobayaa maalinta yowmunaxri markuu jamrat alcaqaba tuurto yani markaa timahana xirto jumhuurku waxay yidhaahdaan laba saddex ka mida ah hadduu markaysaga laba ahaan la yimaado ayaa taxallul asqar u xasilaya idaa ramaytum jamrata alcaqabati faqad xalla lakum kullu shay ila nisaa marka timo xiirka iyo tuurashada markaa la tuuranayo jamrat alcaqaba iyo dawaafka beytka lagu dawaafayo saddexdaa camal laba ka mida ah markuu sameeyo xalaalow yar buu xalaaloobaya bay jumhuurku yidhaahdaan inkastoo daa'ifa min ahli ahlicilmi ay yidhaahdeen maya jamratulcaqaba in la tuurto keliya lagu xalaaloobaya xalaalowga yar oo xadiidkan ay cuskadeen idaa ramaytum jamrata alcaqabati faqad xalla lakum kullu shay ila nisaa ziyaadad waa la soo wariyey wa xalaqtum wa dabaxtum iyo waa la soo wariyey laakiin iyagu ma asixin sheekh albaani wuxuu tilmaamay xadiidku inuu saxiix ku yahay ramiga keliya idaa ramaytum jamrata alcaqabati faqad xalla lakum kullu shay ila nisaa jamratualcaqaba haddaad tuurataan wax kastaaba xalaal bay idin noqdeen oo aan dumarka ahayn dumarkuunbaa idinka reeban wixii maxduuraatul ixraam lagu xaaraantinimeeyaa loo jeedaa ayaa idin xalaaloobay marka laga reebo dumarka ashyaadii markii hore idiin bannaanaa laakiin ixraamka ku xaaraan noqday ayaa laga tilmaamaya ashyaadii kale inay idiin bannaanaadeen lakiin dumarka laga reebaayo hadduu saddexda arrin oo dhan la yimaadana xalaalo dhammaystiran buu xalaaloobay marka culamada qaar shartin maayaan laba ahaan saddexda marka in lala yimaado ee waxay leeyihiin ramiga keliya ku filan marka waxa weeye lala wada yimaadana saddexdaba waa xalaalowgii dhammayska tirnaa weeye ayuu noqonaya marka falaa rafasa yacni galma ma jirto galmaha la imanina ama wax markaa dumar ku saabsan markayse markaa hala soo qaadina ha la imanina ama hasaabo guura ama wax la mida ama yacni wax galma iyo ku saabsan umuuraha ka sheekaynina ama wax afxumiya cay ah ha la imanina walaa fusuuqa waxaa loo jeeda macaasida iyo dembiyada bacdu ahlicilmina waxay ku fasireen macaasida yani qaybo ka mida qaar istibaabka ku fasiray cayda qaar ku fasiray shirkiga oo dabxi ligayr illaahi dabxiga asnamada loo gowracayay wax la midkaa ku fasiray laakiin macnaha caamkaa ah, fiican oo almacaasi kulliha macaasido dhan in looga jeedo almacaasi kullu lmacaasi in laga tilmaamayo walaa fusuuqa waxa allo wax dembiya ha kula imanina xajka gudihiisa waxa saraar iyo murana ha kula imanina jidaalku wuxuu u qaybsamaa jidaalun bixaqin iyo jidaalun bibaatil jidaalun bixaqin iyadu markaa waxa la diidi maayo wajaadilhum bilatii hiya axsan haddii waxa weeye dooda lagu caddaynaayo xaq lagu caddaynaayo cinaad iyo wax la midina aanu ka muuqan ay tahay munaaqasha cilmiya oo aan marka waxaweye qofkii laga cadhaysiinayn oo waxaweye markaysaa marka la is-asaraarayn oo qaalib noqosho waxba looga jeedin qofki inuu qofka kale ka qaalib noqday oo yani aanu looga jeedin yani marka iyada la diidi maayo allahuma ilaa inay muuqato un cinaad qofkan inaan waxba qaadanayn haddana waxba qaadanayn marka hala wadin ha wadin ana daaminun bibeytin fii rabad iljannati liman taraka almiraa wain kaana muxiqa marka waxa weye isagoo qofkii muxiqa ayuu wakhtiyada qaarkood doodi ka tegaya markay noqoto isu rogto cinaad iyo madaxadayg markaa inay tahay iyo jikaab iyo inaan laga qaalib noqon cinaad hadduu qofku la yimaado lala wadi maa waa iska dayn qof u sheegaya daliilka dabeedna waa iskaga tegay waaya marka ashyaadan wuxuu isaga ilaalinayaa waa suu xajkiisu mabruur u noqdo man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladathu ummuh waatuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa uu yidhi yani man xaja falam yarfus walam yafsuq ka xajiyo aan marka waxa weeye rafas la iman oo galma aan la iman ama afxumo aan la iman walam yafsuq faasiqnimo iyo dembiyana aan la iman rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummu dembiyadiisa wuxuu ka noqonayaa sidii maalintii hooyadii dhashay uu dembi ka ahaa buu markaa ka noqonayaa dembiyada yani muluq buu ka noqonaya ya saasuu ka noqonaya marka xajkii haddii macaasi iyo dembiya ku dhacaan mabruur noqon maaha xadiiskaasina waxa weeye markaa saxiixuu ku sugan yahy min xadiisi abi hurayra wa kadalika xadiiska kale tilmaamaya alxaju lmabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna xajka mabruurka waa xajka lagu samafaraye laysa lahu jazaaun ila aljanna abaalmarin aan janno ahayn ma laha marka ka mabruurki waa maxay waa ka wax macsiya ama dembi dhexdiisa aanu ka dhicin ayaa mabruur la yidhaahdaa kaasaa markaa mabruura hadduu marka waxa weye dunuub dhexdiisa lagu sameeyo yacni marka mabruur noqon maa wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu allah wax kastaa samaysaan oo khayrana allah waa og yahay yacni waa idinka jazaynaya waa idinka abaalmarinaya laasimka ka laasimayaana waa jazaaga iyo abaalmarinta iyo sawaabka inuu ilahay idinka siinaayo marka walaazimu lxaqi xaqun marka asalka iyo laasimka waa la sugaya watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahay qaata waxa markaa sahay ugu wanaagsan taqwada ayaa ugu wanaagsan intani sabab bay lahayd sababtaasna waxay ahayd dad markaa waxaway reer yaman ah ayaa waxay ahaan jireen yaxujuuna walaa yatasawaduun qaar soo xajiyay ahaayeen oo aan sahay soo qaadan wax sahaya aan soo qaadan markay dabeedna maka yimaadaan bay dadka wax weydiisan jireen marka horena waxay odhan jireen mutawakkiliin baan naho allah baanu tala saarannay yaa markay dabeedna markaa maka yimaadaan bay dadka wax weydiistaan markaasaa ilaahay aayadda ku soo dejiyey watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa xadiiskana bukhaari wakhayruhu baa soo wariyey waa saxiixsa ibnusuurka saa ku soo arooray marka safarkii in sahay loo qaataa laga qaadanaya xajka marka loo baxaayo in sahay la qaataa laga qaadanaya haddii sahay la qaadan waayo dee waxay noqonaysaa marka in la khilaafay amarkii watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa yani marka waxa weye waa in la sahay marka waa in la qaata halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk